رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd kitaabu lictikaaf ictikaafka waxaa la yidhahdaa almukhu fi اlmasjid min shaksin makhsuusin bisifatin makhsuusa waa in masaajidka uu ruux ku nagaado oo joogo sifo khaasana ugu nagaado bimacnaa ibni aadamka qishii iyo mashquulkii iyo irtibaataadkii adduunyada oo uu gooni u noqdo allah tabaaraka wa tacaala cibaadadiisa iyo ka fikirka aakharo si qalbigu uu xooggiisii iyo awoodiisii iyo safaagiisa u soo ceshado marka waxaa loo jideeyey xikmaddaasaa loo jideeyey ilaan sanadko dhanbu ruuxu muxuu ahay uu adduunyada iyo mashaaqisheeda ku dhex jiraa taana waxay keeni kartaa waxoogaa in qalbigiisu wasaqoobo oo daciifo waxay keenaysaa marka khalwada la gooni noqoshadaa uu ruuxu adduunyadii ka dhex oo uu masaajidka ku gooni noqonayo wakhti waxay keenaysaa marka faa'iidooyin aad u fara badanoo ibnuqayim caleyh raxmatullahi uu aad u sharxay saasaa xikmaddaasaa marka ku jirta can caaishata radi allahu tacala canhuma qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal ly wasalam yactakifu mid nagaada almasjida masaajidka ayuu ictikaafi jiray oo ku nagaan jiray alawaakhira kuwa dambe oo min ramadaana ramadaana ah haweenada dambe oo maalmaha dambe ramadaan masaajidka ayuu ku ictikaafi jiray xataa tawafaahu allahu ilaa ilaahay oofsaday casa wajalla bimacnaa waxay ku tusaysaa inuu eh, daa'imi jiray oo eh, uusan dayn jirin sal lla alay slam laakiin waxaan u tegi doonnaa inay jirtay xilliyada qaarkood oo nebigu sal alla alay wasalam intuu ka tegay uu shawaal ictikaafay beddelkii tobanka dambe waxaa kaloo axaadiis kutusaysaa laasimiddan uu laasimi jiray ictikaafka tobanka dambe ee ramadaan waxay ahayd markuu ictikaafkooda bilaabay kadib ee loo sheegay in leylatulqadri ay ku jirto tobanka dambe oo markii hore wuxuu ictikaafay tobanka hore isagoo raadinaya habeenkii markaasaa loo sheegay inayna ku jirin markaasuu haddana tobanka dhexe ictikaafay markaasaa loo sheegay inaysan ku jirin markaasuu haddana tobanka u dambeeya ictikaaf arrinkiisu marka wuxuu ku sugnaaday tobankaa dambeeya inuu ictikaafa nebigu sal lla lay waslam ayib alimaamu nawowi caleyh raxmatullaah wuxuu soo guurinayaa ictikaafka mashruuciyadiisa in laysla ogol yahay inuu sunno yahayna alimaamu axmed wuxuu leeyahay wax culimaa oo diidan ma ogi buu leeyahy sunnanimadiisa wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu idhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay waslam rasuulku yactakifu mid ictikaafu ahaa alcashra tobanka alawaakhira ee dambe oo min ramadaana ramadaan ah. muttafaqun calayhima xadiiska horiga kan dambe wa walimuslim muslim waxaa u sugnaaday qaala naaficu naafic wuxuu yidhi naafic mowla bni cumar ibn cumar ninka xadiis ka warinaya way mawlihiisii waay qaala naaficu naafic wuxuu yidhi waqad araanii wuu itusay buu yidhi abdulaahi cabdulaahi ibni cumar wuxuu itusay buu yidhi almakaana meeshii alladii makaankaasoo kaana uu ahaa yactakifu miduu ku ictikaafa fiihi dhexdiisa rasuululahi sal lay slam yacni naafici waa dama soo gaadhin nebiga sal lay slam marka ibnu cumar ayaa wuxuu itusi jiray wuxuu itusay buu meeshii nebigu fadhiisan jiray sal lay slam oo ictikaafka u fadhiisan jiro oo fadhiisan jiray wuxuu yidhi halkanay ahayd saasuu yidhi waxaa laga in eh, meel gooni ah uu fadhiisan jiray nebigu sal lay slam marka ictikaaf la yidhaahdo masaajidka inuusan kolba meelka ictikaafi jirina meel gooniya inuu lahaa waana taa saxaabigu tilmaamaya sidaa hadday noqoto wuxuu khasisayaa xadiidku xadiidkii diidanaa aan soo marnay masaajidka meel gooniya inuu ruuxu ka wadan yeesho hal meel allaazimo xadiidkii diidanaa buu khasisaya oo haddii uu ruuxu muctakif yahay hal meel a ah masaajidka inuu ka dego oo hal meel ku nagaado taa iyadu kuma jirto oo xadiiska waa laga soo reebayabaa laga fahmaya macna an anas radi allahu tacala canhu wuxuu ihi wuxuu ahaa annabiyu nebigu sal ley waslam yactakifu mid ictikaafa alcashra tobanka alawaakhira ee dambe min ramadaana ramadaan falam yactakif muusan ictikaafin caaman sanad sanad sanadihii kamida mid ah ayuu ictikaafkii ka tegay ayib waxaa dhici inuu yahay sababtuu uga tegay xadiidka dambe caaisha soo socda sababtu caddaynayo imaam axmed riwaayadiisu waxay sheegaysaa inuu safar uga tegay oo safarnimo ahaa ayay sheegaysaa ayb adiga sababta keentayba muxuu ahaay falam yactakifa caaman sanad buusan ictikaafin falamma kaana markuu nebigu ahaaday fi lcaami lmuqbil sanadkii kaa ku xigay markuu ahaaday ayuu ictakafa wuxuu ictikaafay buu ictikaafay yani ma safar buu ahaa ma yani wax kalaa ku yimid sanad baa ictikaafkii tobanka dambe uu ka baaqday kadibna sanadkii ku xigay buu labaatan ka dhigay oo tobankii dhex iyo tobankii dambuu isla ictikaafay ayb baa waxaa wariyey axmed baa wariyey watirmidi wasaxaaxa wuu saxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey xaakim calaa sharti shaykhayn ibni xibbaan ibni khusayma sheekh albaani way saxiixinayaan lafdigana tirmidi baa iskale waxaa laga qaadanayaa cibaadada muctaadka cibaadada oo ruuxu eh, uu daa'imo ee caadada u ah hadday kaa tagto sunnaba ha ahaatee in la qalleeyo inay mashruucta oo dib kala timaado salaadaha sunnadoo kale way soo aroortay meel badan eh, haddii wakhtigeedii ku dhaafo inaad dibka ka qallaynayso marka ictikaafkuna waa sidoo kale haddii sanadkan ay kuu suroobi weydo in sanadka soo socda aad qallayn karto oo dib kala imaan karaysa macnaha marka sideeda waa masale ah qadaa'u sunan waalmustaxabbaat sunnooyinka iyo wixii aan waajib ahayn qallayntoodu baaddoodii ka jirta oo saxiixu waxa weye in la qallayn karo oo hadday ku dhaafaan waa kii xadiisku ah haddii salaatuleylkii habeenkii ay ku dhaafto maalinta in la tukan karo laakiin witirka uun laga tagayo fajarkii oo dhaafay nabiga inuu dib ka tukaday sal lay sl wahaakada masaladaas sidaas wa marka wuxuu kutusayaa in la qalayn weli axmedda waxaa u sugnaaday abi daawuuda wabn maajah haada almacnaa macnahani min riwaayati ubay bni kacbin ah, macnahanoo kalaa u sugnaaday laakiin ubay ibni kacab laga warinayo waa saxiixun calaa sharti muslim waxaa saxiixiyey sidoo kale ibnu khusayma ibn xibbaan xaakim iyo dahabi sheekh albaani sidoo kale uu saxiixinayaa markuu yahay xadiid ubay ibni kacab iyo markuu yahay xadii anas bn malik waa laba xadiioo isu shaahid ah labaduma waa saxiix وعn cاشha رضي الله تaعaلى canهuma qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sl ه lay rasuulku wuxuu ahaa إidaa goortii araada uu doono an yactakifa inuu ictikaafo markuu rabo sallaa mid tukada ayuu ahaan jiray alfajra salaada fajar buu tukan jiray uma kadibna dahala wuxuu geli jiray muctakafahu meeshuu ku ictikaafayey buu geli jiray yani meesha waxaad ka garan sida xadiiska qaydkiisa kale tilmaamayso masaajidkoo iska furan ma dhex fadhiisan jirin laakiin masaajidka qayb ka mid a ah ayaa meel yaroo qowlad ah ama teendhayar looga dhisi jiray ayadaasuu marka geli jiray oo ku jiri jirayoo ku cibaadaysan jiray oo ictikaafkiisa halkaasuu ahaa markii salaadda la gaadhana wuu soo bixi jiray ayb marka waxay tidhi kana ida araada an yactakifa salla alfajra uma dakhala muctakafahu halkaasaa marka waxaa ka jira muran ah culimmada dhexdooda ruuxu markuu ictikaafi rabo goorma ayuu ictikaafkiisa bilaabanaya xadiiskani wuxuu tilmaamayaa wuxuu bilaabanayaa subaxnimuu bilaaban ee habeen ma soo bilaabanayo subax baad geli maalintaasaad ictikaafsanaan habeenada dambe iyo maalmahoodana saasaad ictikaa saasuu xadiidku ku tusayaa oo u faa'idaynaya sidaana waxaa ku tegey in ictikaafku uu salaati subax bilaabanayo alimaamu alwsaaci iyo layth ibnu sacad iyo thawri fuqahadaasaa maray ayib waxaa khilaafsan a'immada afarta ah iyo hayrkood oo waxay leeyihin ictikaafku wuxuu bilaabanayaa qubayla ghuruubi shams intayna qoraxdu dhicin qoraxda dhicitaankeeda wax yar ka hor waa inuu ruuxu galo meeshuu masaajidkii ama meeshu ku ictikaafi lahaa marka ictikaafku ka bilaabanaya iyo wixii ka dambeeya marka qoraxda dhicitaankeeda iyo ictikaafku bilowdaa iyo meahe salaad saxu bilowdaa saasaa laysku haya qolyaha dambe ee marka a'immada afartii ka mid yihiin xadiidka way awilayaan xadiidka way awilayaanoo uma dakhala muctakafahu waxay leeyihiin waxaa laga wadaa ictikaafka masaajidka uu joogahayo habeennimadiibuu soo bilaabi jiray maqhribka agtiisa laakiin habeenkaa masaajidku dhex joogi jiray ee waxaa laga wadaa dakhala muctakafahu meeshiisii khaaska ahayd yuu subaxnimo wixii ka dambeeya geli jiray ee ma aha ictikaafka ilan masaajidka uun dhexdiisa o dhan soo dhacayso ayuu bilaaban jiray masaajidkuu joogi jiray markuu salaada subax tukadana wuxuu geli jiray muctakafkiisii meeshii khaaska ahayd buu markaa geli jiray marka saasay ku awilayaan waana ta'wiil nooc bucdiya ku jiro aahirka xadiiska uusan saaciidaynaynin waay ayb wuxuu yidhi marka waxay tihi marka ana rasullahi sl lay sl rsulku wuxuu aha idaa araada doono an yactakifa inuu ictikaafo sallaa mid tukaduuha alfajra uma kadibna dakhala wuxuu geli jiray muctakafahu meeshuu ku ictikaafahay wa inahu nebigu sal lay slam amara wuu amray bikhibaa'ihi teendhadiis yani teendhadii masaajidka looga dhexdhisayay ayuu amray in loo dhiso teendhada ii taaga buui fa loo dhisay oo loo taagay teendhadii lamma araada markuu doonay alictikaafa ictikaafid fi lcashri alawaakhiri tobanka dambeoo min ramadaani ramadaana fi lcashri alawaakhir oo min ramadaana ayuu amray in loo taago markaasaa loo taagay fa amarad markaasay amray zaynabu zaynabna way amrtay iyaduna bikhibaa'ihaa iyadana teendhadeedii bay amartay zaynaba bintu jaxshi wa xaaskii nebiga sal lay slam ayaduna way amartay oo waxay tidhi anigana teendhada nebiga agtiisa mid ha la iiga sameeyo halkaa laiga dhiso anigana waa ku ictikaafaya fa duriba iyadana waa loo dhisayoo waa loo way amartay hayruhaa zaynab hayrkeed oo min aswaaji nabiy nebiga xaasaskii sal ly slam iyaduna waxay amartay bikhibaa'iha iyaduna teendhadeedii bay amartay mid walba buulkeedii iyo teendhadeediiba iyaduna mid iyo ag dhigatayoo dhinacyaha laga dhigtay nebigu sal ly slm midna halkan iiga dhis anna halkan iiga samean ayb fauriba marka falamma sallaa markuu tukaday rasuul lah sal ley wasalam alfajra salaada fajr markuu tukaday ayuu nadara fiiriyey faidaa markaaba alahbiyatu teendhooyinkii faidaa markaaba alakhbiyatu teendhooyinkiibaa ah si kadaaba nebiga ishiisu waxay ugu dhacday teendhadiisii dhowr teendho oo kaag dhisay hor maxay maxay ahay hadde waxa la yidhi xaasaskaagii baa meesha taagtaagtay markaasaa wuxuu yidhi albira yuridna ma wanaag bay u jeedaan buuhi albira ma wanaag sidani khayrdoonkuu yihi ah, yani meesha waxaa uga soo baxday nebiga sal lay waslam wax kaloo nooc isu masayra inuu meesha ku jiro marka fa amara wuu amray bikhibaa'ihi teendhadiisii fa quwida waa la jabiyey wuxuu yidhi fura iyadoo dhanba ka saara meesha wa taraka de marba haddii nabigii meesha ka baxay iyaguna soo iska kala tegi maayaan mid walba teendhadeedii furata <laughs> wabilahi towfiiq marka sidaasuu nebigu sal lay slam sanadka kaga tegey ictikaaf kaga tegey faidamxuu ahaa wa taraka wuxuu ka tegay nebigu sal lay sl alictikaafa fii shahri ramadaan bishii ramadaan dhan ictikaafkeedii waa ka tegey xata ctakafa ilaa uu ictikaafay fi lcashri اlwali tobanka hore oo min shawaala bishii ku xigtay tobankeedii hore ayuu marka ictikaafkii nebigu ka dhigtay sal lay slam alashri alawaqir midin qoray sidaas waa riwaayo ah, sidaas waa riwaayo alcashri alwalna waa waa riwaayo taa dambana xoog badan rawa aljamacatu baa warisay ila tirmidi mooye laakiin lahu xadiidku wuu u sugnaaday laakiin lahu tirmidi waxaa u minhu xadiidka xaggiisa uga sugnaaday intan kaana ida araada an yactakifa salla alfajra uma dakhala muctakafahu intaasuu tirmidi wariyey tirmidi xadiidka intaasuu ku leeyahy laakiin eh, eh, muxuu ahay jamaacada intooda kale ayaa dhammaystirka iska leh tirmidi riwaayadiis waa gaabantah intaasuu xadiidka wariya gaaban saas way macnaha marka sheekhu wuxuu tilmaamayaa fiqi laga qaadanayo laakiin intaynaan u gudbin meesha hore uu leeyahy ay leedahay wa amarat hayruha min aswaaji الnabiy meeshaa waxoogaa waxaa laga fahmo inay dumarku badnaayeen laakiin riwaayaadka bukhaariya waxay caddaynayaan saddex bay ahaayeen zaynab oo hawsha bilowday iyo caa'ishiya xafsay ahaayeen intoodaasaa meesha wax ka dhisdhistay nebigu sal lay waslam wuxuu uga tegey bay leeyihiin wuxuu u fahmay laba laba xikmadood mid baa suroobi karta inuu u fahmay waa sida daahirka xadiis ka muuqdee dumarka ujeedada ay tendhooyinka meesha uga dhisteen inay tahay nooc masayr ah iyo tanaafus iyo tartan ah wabitaali si uu arrinta dhanba xididada ugu siibo yuu isagii muxuu ahaaye teendhadiisiiba fujiyeyba de maxay ku nuugi waay marka maxayba ku nuugi maxayse ka nuugi waaba lagu kala tegayba qaar waxay leeyihiin xikmadda waxaa ka mid ah nebigu sal lla alay waslam hareeraha ka deganoo agtiisa teendho mid walba uga dhisan tahay ictikaafkiibayba khalkhalkaa gelinayaan sooma oo dumarkii iyo reeraha iyo waxaan in soo kula sheekaysan maayaan oo wakhtigaba wax laga yaaba inay mxuu ahay haba ictikaafsaneen laakiin dad isqaboo wada nool sheeka meesha wa imaanay iyo mxuu ahay maxaa la soo sheegay hawlo badan wa imaanay marka taana culimmada qaar baa tilmaamaya laakiin daahirka xadiiska ka muuqata albira yuridna xasman ah, lilmaadda ama xasman lilbaab ayaanabigu sal lay slam u sameeyey wa fiihi buu sheekhu yidhi xadiiska waxaa ku jiraoo laga qaadanaya wa fiihi xadiiska waxaa ku jiro faa'iidooyina ama fiqhiya ana annadra nadarka laa yalzamu inuusan laasimaynin bimujaradi niyati niyo keliya inuusan ku laasimaynin bimacnaa haddaad qalbiga ka niyaysato inaad nadar gasho ama shardi gasho laakiin aad afka kaga dhawaaqin miyaad nadartay maya qalbiga waxaa ku wareegaya ilaa carab ku dhawaaqo ama ama xubnuhu sameeyaa ilaahay ummaddayda waa u dhaafay waa kii nebigu sal lay slam maalan haddii qalbiga ay kaaga wareegto haweentaydii waan furay saasoo kale haweentaadii inaad furtay baa qalbigaaga ku sheekaysanaya bal go'aan buuba gaadhayba inaad furto laakiin kumaada dhawaaqin mana aadan qorin ma furitaan ba maya furitaan ma iskaga sheeg sheekaysaad rabto laakiin carabka iyo hun ka ilaali qalinka marka qalbigan ka nadro waan niyaystay inaan nadro nadar ma aha waa inuu wixii afka uu mxuu ahay ka soo baxo oo lagu hadlo waayo taa waa laga qaadan dhankee laga qaadanaya yani waxa weeyaan wajhu lahdiga ama wajhu istidlaalka ama istishaadku sidee waa wuxuu ka qaadanayaa nebigu sal lay wasalam wuxuu niyeystay inuu ictikaafo soo ma inuu niyeystayna waxaa kutusaya dee teendhadiisii meeshuu geli lahabuba diyaarsadayba soo kuma talagashana marka inuu ictikaafo niyadii uu niyeystay laakiin uusan weli ictikaafkii bilaabin oo ficil ahaan uusan u bilaabin kama dhalanin inay ku laasimto ictikaafka inuu sii wado waa isaga baxay taa waxay kutusaysaa marka laga qaadan buu leeyahay nadarkuma laasimo bimujarad anniya waxaa kaloo laga qaadan buuhi wa anna sunana sunnooyinkiina tuqdaa waa la qallayn waa masalada magdhoweed ka hadlayna sooma cibaadaadka sunnaha ah hadday kaa tagaan waad qallayn kartaa laasimkuguma aha waa kan soo marnay oo cibaadada sunnadaa haddaad gudagashana khiyaar baad leedahay adoo dhexdeeda ku jira inaad ka baxdo allahumma xajkiiyo cumrada mooye haddii ay kaa tagtana inaad dib kala timaadoos qallayso khiyaar baad leedahay inaad iska daysana khiyaar baad leedahay wa anna asunana tuqda waxaa kaloo laga qaadan wa anna lilmuctakifi midka ictikaafsan inuu u sugnaaday an yalzama inuu laasimo min almasjidi masaajidka xaggiisa makaanan meel bicaynihi gooni ahaantiisa masaajidka ruuxa itikaafsan inuu meel gooniya ka laasimi karo taana waa laga qaadan buu leehay laga qaadanaya de nebigu meel gooniyo masaajid ka mida ah buu teendho ka samaystay meesha unbuuna fadhihi lahaa allahuma inuu dee waxa soo baxa mooyaane ayb wa ana man iltazama waxaa kaloo laga qaadanaya oo xadii ku jira xadiiska oo faa'iidooyinka iyo fiqiga ka ana man iltasama ruuxii laasima ictikaafa ayaamin mucayana maalmo gooniya ictikaafkooda ruuxii laasimsada lam yalzamhu ruuxii laasimsada maxaa laga wadaa yacni ruuxii isku laazimiya oo macnaa nadar ama wax kale isugu laazimiya lam yalzamhu ma laazimayo awalu leylatun habeenka ugu horeeya oo lahaa maalmaha u sugnaatay waxaad tidhi maalan waxaad nadartay inaad ictikaafto laga bilaabo eh, mxuu ahaayey eh, maalinta arbacada ah, toddoba beri arbacada ka bilaabato baan ictikaafi baad nadirtay ama isku laasimsay habeenka arbacadu soo gelaysa inaad ka soo bilowdo ma laasimba ya maya laakiin waxaad ka bilaabi maalinta arbacada ah subaxnimadeedaad ka bilaabi xagee laga qaadanayaa leanna nebigu muctakafkiisa wuxuu geli jiray salaada subx wuxuuna ictikaafi jiray alcashir alawaakhir cashir alawaakhir buu ictikaafi jiray waxay ka bilaabatay subaxda kow iyo habeenkii kow iyo labaatanaad aaway ya meesha maba soo gelinba haddaad marka tidhaahdo eh, wiig baan ictikaafaya arbacada ka bilowda maalinta irbacada ah habeenkai arbacadu soo gelayso kuma jiro laaima lam yalzamhu walu laylatin lahaa wey macnaha ah, ma laazimo habeenka ugu horreeya waa masaladii khilaafiyada soo sheegnay wacan naaficin waxaa laga warin can ibni cumara ibni cumar wuxuu ka warin ana nabiya nebigu sal lay slam kaana inuu ahaa idaa goorta ictakafa uu ictikaafayo turixa mid loo tuuro lahu isaga firaashuhu gogashiisaa loo dhigi jiray aw amase yuudacu waa aw amase yuudacu waxaa loo dhigi jiray lahu isaga sariiruhu ama sariirtiisaa loo dhigi jiray waraa'a stuwaanati tawba tiirka tawba la yidhaahdo gadaashiisa loo dhigi jira rawahu ibnuaja baa wariyey istuwaanadu inta badan waxaa loo isticmaalaa tiirarka shubka ah tiirarka shubkaa baa haaliban istuwaana la yidhahdo marka wuxuu leeyahay nebigu markuu ictikaafi rabo gogoshiisaa loo dhigi jiray ama sariir baa loo dhigi jiray tiirka tawba la yidhaahdo loo dhigi jiray tabcan magacaasi dib uga baxay baa laga yaaba tiirkaasi yani magacyadu inta badan waa dibbay ka baxeen marka xadiikaasi waa xadii daciif ma sugna sanadkiisa waxaa ku jira idhahda nucaym ibnu xabbaad baa ku jira oo ah sidaas daraaddeed buu sheekh albani caleh raxmatullahi daciifinaya wacan caaisha radi allahu tacala annaha iyadu kaanad waxay ahayd turajilu mid shallaysa annabiya nebiga u shallayn jirta sal ly waslam wa hiya xaa'idun iyadoo caado qabta wahuwa nebiguna muctakifun uu yahay mid ictikaafsan filmasjidi masaajidka dhexdiisa wa hiya iyaduna fii xujratihaa qolkeedii ay ku jirto yunaawiluhaa nebigu sal lay slam wuxuu u dhiibi jiray ra'sahu madaxiisa ayuu u dhiibi jiray oo uu mxuu ahaay u fidin jiray wa kaana wuxuuna ahaa nebigu sal lay slam laa yadkhulu midaan gelin albeyta gurigiisa muusan soo geli jirin ila lixaajati linsaani insaanka dantiisa mooye idaa goortii kaana uu ahaado muctakifan mid ictikaafsan xadiiskani waxa weeye caaisha radi allahu tacaala anha iyadoo caado qabta ayay nebiga madaxiisa u shallayn jirtay nebiguna uu itikaafsan yaho masaajidku ayaduna ay qolkeedii joogto hoosay ku dhici kartaa wa qolka ay caaisha deggan tahay iyo masaajidku waa isku dheggan yihin dariishad baana uga furan marka waa derbigaasoo kale hadda dariishadi ka furanta asagoo marka meeshiisa jooga buu madaxa u gudbinayaa meeshaasay uga shanlaynaysaa waana caado qabaa nabiga jidhkiisii intiisii kalena masaajidku ku jira madaxiina xagga qolkuiyuu u riday meeshaasay markan yaan madaxa uga shanlayn jiray bay anoo caado qaba ayib waxay ku tilsaysaa inay dumarka markay caado qabaan uusan jidhkoodu nijaaso ahayn waxaa kaloo laga qaadanaya oo loo deliishadaa ruuxa muctakifka ictikaafsan jidhkiisa qaar ka mida ah hadduu masaajidka ka baxo jidhka intiisii badnaasee masaajidka ku jiro ictikaafkiisu inuusan dhibaata soo gaadhayn saas xadiidka yani wax weeyaan macnaha saxde uu ku cad yahay ka isagaa waxaa kaloo xadiisku faa'iidaynayaa nabigu sal lay waslam marba hadduu ictikaafsan yahay waxaa kaloo laga faa'idaysan oo yani axkaamtii fiqiga laga faa'idaysan ka mida ruuxa markuu ictikaafsan yahay wuu isnadiifin karaa oo wuu qabaysan oo wuu shanlaysan oo e, wuu is-udgin oo e, mxuu ahaayey e, subag iyo saliid buu marsan oo wahaakada macnaha lagama fahmayo muctakif baa tahay gudaafad noqo yani isma diidayso inaad ictikaaf ku jirto iyo inaad isnadiifiso taana waa laga qaadanaya oo waa laga faadaysa waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa sida xadii caaisha ay tilmaamayso nabigu markuu ictikaafsan yahay xaajada insaanka umbuu u soo bixi jiray oo guriga u imaan jiray xaajada insaanku maxay tahay ah, zuhri wuxuu ku fasirayaa waa kaadida iyo saxarada ruux markuu masuul u baahdo taasuu ku fasiraya taana waa laysla ogolyahay hadduusan meesha dhexdeeda musqul ka helaynin musqulna uu baahdo inuu u soo bixi karo taa layslama diidana laakiin taa wixii ka soo hadhay oo xaajaadka kale ah muxuu u soo bixi karaa waa cunto iyo cabbitaan iyo qaraabasanaan iyo dad booqdaxanuunsanaysoo siyaarashadooda iyo maxaa kaloo loo soo bixi karaa labadaa iyaga warkooda dhiga marka lixaajat linsaankaasi labadaasi inay gelayaan hadal kama joogo laakiin maxaa kaloo gelaya lagu muransanya qaybo kamaytoo sii caddaynasaqaybo kaloo caddaynaya waa inoo imaan doonta wa canha caaisha laga warin aydan qaalad waxay tidhi in kuntu waxaan ahaabay tidhi la adkhulu mid gasha albayta guriga lilxaajati xaaje darteed baan u soo geli jiray walxaal almariidu ruuxa xanuunsanayana fiihi u guriga dhexdiisaya famaa as'alu ma weydiinayo canhu ilaa wlxaal ana anugu maratun mid gudbaysa aan ahay yani gurigaan imaan waa ictikaafsan tahay marka intaan ictikaaf ka soo baxo baan guriga xaajiya u imaana gurigana ruux jiran baa jooga ruuxii jiranaa intaan ku leexdo warsee tahaye iska warran dhihi maayo laakiin anoo socdo ag marahay warsee tahay waa iska fiicnay bas xaajadaydaan gudanaya kadibna ictikaafkii baan ku noqonaya saasman bimacnaa waxay tilmaamaysaa xataa ruux xanuunsanaya inaad u soo baxdo calashani booqashadiisa iyo soo siyaarashadiisa adoo ictikaafsanin la ogolayn macnahaasay tilmaamaysaa caaisha radi allahu tacala canha arda ayb waan safiyata binti xuyay qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa rasuulu lahi sl lay sl rsulku mid ictikaafsan buu ah fa ataytuhu markaasaan u imid nebiga anoo booqanaya leylan habeennimo faxadatuhu markaasaa nabiga u sheekeeyey bay tii nabigu masaajidku ictikaafsan yahay waa xaasaskiisii mid ka mida masaajidkii ictikaafkiisiibay ugu timid waxoogaabay marka la sheekaysatay oo u sheekaysay uma kadibna qumtu waan istaagay bay tihi lianqaliba si aan u gadoomo si aan u laabtoon gurigayga ugu noqdaan marka istaagay bay tihi faqaama markaasuu istaagay nebigu maciila jirankayga liyaqlibanii si uu yani waxuu ii galbiyo liyaqlibanii si uu ii celiyo w manaa oo intuu masaajidka raaco uu gurigeedii uu yani dib ugu celiyo wuxuu yidhi wakaana wuxuu ahaa maskanuha safiya bintu xuyayi gurigay degan tahay meeshay degan tahay fii daari usaamata bni zayd bay ahayd usaamat bni zayd daartiisa bay deganaan jirtay magacaas daartaas iyo deegaanka usaamat bni zayd dib bay kala baxday markan laysugu tacriifinayo uu leeyahay usaamat bnu zayd bay degan tahay daartiisay deganaan jirtay mxuu ahaaye safiya xilligaa usaamat bnu zayd mayse guriba kuma lahayn siday tilmaamayaan laakiin magacani dibbuu ka baxay dib buu ka yani wakhtiga ay deganayd iyadu waa wakhti hore laakiin meesha in magaca usaamat bnu zayd loo bixiyo mar dambay timid laakiin wuu ugu astaamaynaya wuxuu leeyahay halkaasay ahayd daartii hadda ay ku ooli jirtay macnaha yani ay safiya deganeen aday masaajidka kama dheereen guryaha nebiga xaasaaskiisu ay degan yihiinoo dhanba masaajid kamayna fogeen laakiin guriga caaisha ugu dhawaayo isagu saarnaaba masaajidka oo masaajidka derbigiisaba ah oo de meesha hadda eh, nabiga qabrigiisu ku yaalla sal lay waslam halkaasaaba qolkeedii ah guriga laguu sheegayo guri qolol badan leh maaha guriga laguu sheegahay waa hal qol ee lagu leeyahay xaaskii nebiga nebigaa degan waa hal qol keliya waa weli waa qol cidhiidhi oho sidii xadiiskii caaisha uu ku tusayay markuu nebigu rabo inuu ku tukado ayaduna ay jiifto uma qaybsamayo ah, meeshay lugaheedu yaallaan buu ku sujuudi nafaas kale ma jiro oo kaga durko markaasuu markuu soo sujuudayo lugta ka taaban oy ka laabi markuu istaagana way fidsan somaa xadiiku saxiix buhaari marka wax dhan waa qolol waay maaha yani sidaan hadda moodayno guryo waaweyn ma aha saas wey man marka ma ka fogayno masaajidka eryadiisa xadiidkan waxaa laga qaadanaya o laga faa'iidaysanayaa ruuxa muxuu ahaaye muctakifka ah xaajo aan xataa gaadhsiisnayn daruuro inuu u bixi karo maxaa yile nebigu sal lla alay waslam xaaskiisa safiya markay inay baxdo damacday wuu raacay sooma masaajidka dhexdiisana kagama soo noqonina wuu la baxay oo qisada hadda xadiisku soo gaabiye waa kii isagoo la socda laba ninoo saxaabada ka mida ay arkeen kadibna waxoogaa ay e, tilaabada hoosta ka xadeen oo yaro laxaadsadeen nebigu dhihi jira calaa rislikumaa innahaa safiya iska tartiibsada waa safiye markaasaa waxay dhaheen subxaana allah ma ma annaga xumaan kugu tuhmayna ee nebigu uhi sal Eh, waan garanay inaydaan xumaan ugu tuman laakiin shaytaanku ibni aadamka wuxuu ka socdaa meesha dhiiggu maro marka waxaan ka yaabay inuu qalbigiinna wax ku tuuro oo muxuu ku tuuri karaa oo nebigii maanta muxuu ahaay haweentan uula socda maxaa ah soo ma bay jiraan maxay tahay middan masaajid kala soo baxay uu la socdo shaytaan waay meeshaasuu wax kaa gelin karaa marka taasaan ka hor dhacay taasaan ka hortegay buu nebigu sal lla alay slam sheegay marka inuu masaajidka kala baxay oo dhoweeyey oo uu sii raacay ayaa xadiiska qaybtiisa kale kutusaysa ayib haween kula joogtay oo masaajidka kugu timid oo edo ictikaafsan kuu timid oo inaad galbiso oo aad raacdo oo xoogaa masaajidka kala baxdaayo daruuro ma ah kaa gurigaagii aad baad dhigi karta iyadaa tegi karta laakiin waxay kutusaysaa oo loo daliishani xataa xaajaad aan aad u sii adkayn in loo bixi karo saasuu xadiisku muxuu ahay ayaa uu daliilu yahay an caiشha radi alahu tacala canha qaalad waxay tihi kaana nabiyu nebigu wuxuu sal lay slam yamuru mid mara bilmariidi ruuxa jiran buu mari jiray ayb wa huwa muctakifun muttafaqun calayhinna waa axaadiistaa soo hormartay o dhan wa huwa muctakifun nebigu isagoo ictikaafsan buyuu mari jiray ruuxa xanuunsan ayb fayamuru markaasuu mari jiray kamaa huwa siduu yahay buu u mari jiray walaa intuu ku leexdo ma dhihi jirine saasuu isaga mari jira rawahu abu daawuud baa wariyey sanadkiisu waa daciif ka xadii marfuuca oo nebiga loo tiiriyey ahaan waa daciif ma sugna maxaa yeele sanadkiisa ku jira nin la yidhaahdo layth ibni abi sulaym oo mukhtali ah ayb saas daraad baa xaafid almundiri wuxuu leeyahay fiihi maqaal ibnu xajarna wuxuu waa daciif sida saxiixa ana xadiidkani waa qowlu caaisha ee ma aha xadiis nebiga marfuuca u ama nebiga ma gaadhsiisna qowlu caaisha markuu yahayna kaa hore soo hormaray wa ah, qowlu caaisha yani waxa weeyaan caaishuu ku egi caaishaa sidaa samayn jirtay ee wax nebiga gaadhsiisanoo ka sugan ma aha saas wey macana wacan caaishata radi allahu tacala canha qaalat waxay tidhi assunnatu sunnadu cala almuctakifi ruuxa ictikaafan korkiisa anlaa yacuuda waa inuusan booqanin mariidan ruux jiran walaa yashhada inuusan xaadirin janaazatan wax janaasaas inuusan ka qaybgelin ruux dhintay aaski walaa yamasa inuusan taamanin imra'atan wax haweenay ah walaa yubaashiraha iyo in uusan u galmoonin ah. ama waxaad tidhahdaa walaa yamasa imra'atan taabashadaasi haddaad doonto galmada ka dhig walaa yubaashiruhaana waa shadii iyo assunnatu cala almuctakif sidaasuu u sugan yahay buu leeyahy ayb alxaafid ibnu xajar caleyh raxmatullah wuxuu isagu leeyahay buluqulmaraamka wuxuu leeyahy xadiidka rijaashiisu ba dhib kuma jiro laakiin sida raajixa ah qaybsiista dambe inay mawquuf tahay waay oo qaybta dambe waa qaybta dambeoo walaa ctikaafa ila bisawmin walaa ctikaafa ila fi masjidin jaamicin labadaa jumlo ayagu wuxuu leeyahy xaafidku waa mawquuf oo waa qowlu caaisha ee xadiis nebi gaadhsiisan maaha wuxuu tilmaamayaa marka ruuxa muctakifka waxyaalahan loo ogolayn inuu ruux jiran booqdo janaasiya aas muslim inuu ka qayb galo haweenta inuu taabto taataabashada iyo galmada intaba taa iyadaa waa maxallu itifaaq waa laysla ogolyahay qur-aankaana tilmaamayba ولا تباشروهن wa antum caakifuuna fi lmasaajid dumarka ha la baashirina idinkoo marka walaa tubaashiruuhunna waxaa soo gudagelaya cala araajix galmadii iyo wixii galmada ka horreeyeyba marka walaa tamasa mra'a walaa tubaashirha walaa yahruju lixaajatin ila lima laabudda minhu halkaasi waxay qayday xaajada loo bixi karo waa midda uun lagama maarmaanka ah oo maxaa lagama maarmaan noqon karay ya suuliga iyo hadduu ruuxu cunto iyo cabbitaan iyo wixii sidaasoo kaleeto oo eh, uusan ka maarmi karayn mooye wixii laga maarmi kara maya laakiin meesha waxaa ku jira haddana xadiiskii haddaan soo marnayo nebigu uu safiya bannaanka u bixiyay oo sii raacay soo maa taasaa macnaha iyaduna jirta wey qaybta dambe oo ictikaaf ma jiro soon mooye waa masale lagu muransan yahay ma sharibaa haddaad ictikaafaysa inaad sooman tahay soonto habeenka itikaaf maalinta itikaaf laakiin inaad soonto ma shari baa bisan adoon ictikaafsanay adoon soomanin baad ictikaafi kartaa ayb ta weeye ictikaafku ma shari buu u yahay masjid jaamia oo salaadaha lagu oogay inaad ku ictikaafto mise meelaan masjid ahan itikaafi karaa labadaa mas'alaba waa lama mas'alo oo murankoodu culimada dhexdooda uu ka jiro ayb midda ah soonka ku saabsan xadiidkan soo socda ee cumar ibnu khataab qisadiisa ayaa tilmaamaya inuusan sharti ahayn waase saan sheegnayba waa masale khilaafiya oo imaamu malik iyo abu xaniifa iyo hawri ah waxay leeyihiin ictikaaf soon la'aan ma socon karo waana sida ibnuqayim iyo qolyale ay rajaxayaan imaam shaafici iyo axmed iyo isxaaq iyaa diidanoo waxay leeyihiin adoo soomanna waad ictikaafi kartaa adoon soomanayna waad ictikaafi kartaa sidaasaana raajixa inuusan soonku sharti u ahayn ictikaafka xadiidkan soo socdee cumar baana ka mida adilada rajaxaysa madhabka isaga ayb ama madhabada masalada dambe ee masjidka jaamica iyadana xadiidka ka sii dambeeya ayaan kaga hadli doonaa wacan ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana cumara radi allahu tacala canhu sa'ala nabiya nebigu weydiiyey sal lay waslam qaala wuxuuna yidhi kuntu waxaan ahaa nadartu mid nadray fi ljaahiliyati jaahiliyada dhexdeeda islaamka ka waxaan nadray an actakifa inaan ictikaafo leylatan habayn fi lmasjid alxaraami masaajidka xurmada leh inaan ku ictikaafo yacni islaamka ka hor intaan gaalka ahaa waay baan ilaahay nadar galay inaan masjidulxaraam ku ictikaafo qaala markaasaa nebigu wuxu ur sal lay slam faawfii oofi binadrika nadarkaaga nadarkaagii fuli oo kac ictikaaf buu ku yidhi muttafaqun calayhi wazaada lbukhaari bukhaari wuxuu siyaadiyey factakafa wuxuu ictikaafay leylatan habeen buu ictikaafay xadiis soo ma aha Eh, an actakifa laylatan sooma ayb muslim iyo waxay wariyeen riwaayaadka qaarkood waxay ku wariyeen badelka laylatan yowman bay wariyeen ibni xajarna wuxuu leeyahay lafdada yowman a ah waa shaad oo waa daciif xadiikuna wuxuu sax ku yahay laylatan buu sax ku yahay saas daraaddeed ba siyaadada bukhaari waxay tidhi ictikaafkiisiina habeen buu dhacayba taana waxay xoojinaysaa lafdada ah inuu nadarku habeen ahaa inuu habeen ictikaafo inuu nadarku ahaa macnaha sidaas weyn waxaa laga qaadanaya xadiiskan oo deliishanaya culimmadii qabtay ictikaafku inuusan soonka shardi u ahayn soonku inuusan ictikaafka shardi u ahayn oo xaggay ka deliishadeen dee habeen baa la ictikaafayaa soo itikaafka ictikaafka nadarku galay muxuu ahaa habeen inuu ictikaafo habeen miyaa la soomaa marka soon habeen maa saxya maya maalin baa la ictikaafaa yaa la soomaa baan dhihi marba hadduu ictikaafkiisu habeen keliya ahaa habeenkiina u ictikaafay qaطcan muusan soomin soo marka ictikaafun bila sawm buu xadiidku nas ku yahay inuu saxiix yahay oo asaxayo waana xadiista ay deliishanayaan axmed shaafici iyo axmed iyo ay u deliishanayaan waana sida saxda inuusan sharti u ahayn itikaafka inuusan eh, soonku shari u ahayn waxaa kaloo loo daliishaday xadiidkan eh, mxuu ahaayey eh, gaalka nadarkiisu gaalka nadarkiisu uu gaalnimo ku galo inuu ku laasimayo oo markuu soo islaamo uu fulinayo wixii daacada uu nadar ku galo bacdu ahlicilmi baa u daliishanaya wacan ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal ley waslam qaala wuxuu uhi laysa ma ahaanin cala almuctakifi kii ictikaafsanaa waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya xadiiskan hadda aynu dul joognayoo cumar qisadiisa ictikaafku wakhtiga ugu yar eed ictikaafi karayso baa muran ka taagan yahay ah, qaar waxay leeyihiin waxa ugu yareed ictikaafi karayso ama qaar waxay leeyiin xataa meahe saacad baad ictikaafi karta saacad oo intaad masaajidka iska soo gashaad ictikaafba iska niyoon karta aimmatulmadaahibka qaar baa sidaa qaba qaar waxa me baash saa u fududaynine iyo saxaabadiisu intay inuu masaajid ka soo galaan waan ictikaafsana saacad kadibna iska danaysa lama arkine baash saa u fududaynina saa oo wakhtiga intaas in laga dheereeyay qabaanoo habeen iyo maalin iyo haakada masaladaasi muxunaha waa waa masl khilaafiya lakiin xadiiska cumar wuxuu faa'iidayn hal habeene ictikaaf inuu jiri karayo manaa ictikaaf hal habeene وعن بن cabاasi رضي الله تعالى canهma أن النبy nبgu sl ه لي sم qal wuxuu uhi laysa ma ahanin calى الmuctakifi midka ictikaafsan korkiisa ma ahanin siyaamun soon ma ahanin إla an yajcalahu inuu soonka yeela mooye calىa nafsihi naftiisa korkeeda inuu yeela mooye inuuba isagu isku laazimiyo isku nadar isugu laazimiyo mooye laakiin waad ictikaafsan tahay kuma laaziminayso soon rawahu daara qutni baa wariyey wa qaala wuxuu idhi rafacahu waxaa xadiiskan kor yeelay abubakrin isuusi ninka la yidhaha waa nin iqa ah wa hayruhu abubakar suusi in cid aan ahaynna laa yarfacuhu xadiiskan ma kor yeelayo abubakr suusi hayrkii oo ruwaadda kale ah xadiiskan rafcinayaan ibnu cabaas bay ku ekaynayaan oo mawquuf bay ka dhigayaan alimaam maxamed ibn cabdilhaadi wuxuu ka soo guurinayaa sheekhiisa in uu xadiidka sawaab ka dhigay mawquuf inuu yahay wakadalika inuu mawquuf yahay waxaa rajaxay imaam daara qutni iyo bayhaqi marka ka xadii ahaan marfuuca uma sugna laakiin ibn cabaas hadalkiisa wa ibnu cabaas buu ku egyahay xadiis marfuuca yani hadii laga dhigo daciif buu noqona an udayfata macnaha laga qaadanayana waa un masaladii hore hadda ka hadlay w an xudayfata radi allahu tacaala canhuma anahu isagu qaala wuxuu yidhi libni mascuudin cabdulahi bn mascuud wuxuu ku yidhi laqad calimta waad og tahay oo waad ogaatay ibn mascuudow ana rasuul allahi sal lay slam rasuul alle qaala inuu yidhi la ctikaafa ictikaaf ma jiro ila fi lmasaajidi alaaati saddexdee masjid dhexdooda mooye ow amase qaala wuxuu yidhi jamaaca masaajidkeed mooye masaajid jamaaca lagu tukanayo salaadihii lagu jamaacaysanayo mooye rawaahu saciid baa wariyey fii sunanihi saciidu mansuurwa fii sunanihi ayuu ku wariyey ayb sanad saxiixuu ku wariyey sanadku waa saxiix xadiidkan laa ctikaafa ila fi lmasaajid alaaثa waa xadiid laysku haysto sugnaantiisana waa laysku haystaa macnaha iyo fiqhiga uu faa'iidaynayana waa isku haysta sugnaantiisa waa laisku haystaayo laba ariiq buu ku yimid labada ariiqe uu ku yimid mid waa nakhaci can cabdillaahi bni mascuud dariiqaa isaga ah ishkaal badan ma leh oo ishkaalkiisu ma badna wuxuuna tilmaamayaa in uu hadalkani yahay hadal xudayfe inuu yahay nebiga uusan gaadhsiisnayn dariiqu markuu yahay xadiisu xadiiu xudayfa markuu yahay waa laysku khilaafay waxa iskhilaafsanna waa ardada sufyaan ibn cuyayna can sufyaan mxuu ahay mxuu ahay sufyaanka ibnu cuyayna marka ardadiisiibaa xadiiska waxay isugu khilaaftay ma qowlu xudayfa mise waa qowli nebiy sal la alay khilaafka ragga uu ka dhexeeyey ardada ibnu cuyayne ah marka laysgarab dhigo baa culimmada qaarna waxaa la xoog badanaya ardada ragga xadiiska marfuuca ka dhigta ibnu cuyayne ardadiis ka midiruwaadda ka warinaysa qaarna waxaa la xoog badanaya oo baaxifiinta qaarkood ay rajaxayaan ragga xudayfe ku ekeeyey oo aan nebiga gaarsiinin qolana dhanka kale rajaxayaan ah, sheekhalbaani isaga baxigiisa uu dhowr silsilada ku qoray wuxuu rajaxayaa xadiidku inuu marfuuc yahay oo nabiga gaadhsiisan yahay sal lay slam laakiin bacd yani culimmada qaarkood oo masalada baxdi gooniya ku sameeyey dhanka kale rajaxaya oo waxay leeyihin xadiisku waa mawquuf mana sugna nabiga sal lay slam kama sugna ee saciid waxaan ujeedaa xudayfa ku egyahay inuu xudayfe ku egyahayna marka laga daro dariiqan laysku haysto dariiqa kalaa xoojinaya waqafnimada oo ariiqa nakhaci can cabdillahi bn mascuud ah, walow inqiaac qaarkood ku sheegayaan haddana sibaa loo ishkaal bixiya adiga warka murtidiisa xadiidkani wuxuu ahaa xudayfat bn alyamaan baa wuxuu arkay rag ictikaafsan masaajidka waa masaajidka nebiga sal lay slm markaasuu wuxuu ku yidhi cabdullahi bn mascuud cabdulaahi ow gurigaaga iyo guriga abu muuse inta u dhaxaysa raggan ictikaafsan ee fadhiya maad ka reebtid oo oodhahdii war meesha ka kaakaca maxaa yeelay ictikaaf ma jiro saddexda masjid meelaan ahayn oo waa saddexda masjid waa masjidulxaraam iyo masjid nebiy oo madiine ah iyo masjid baytulmaqdis ah, marka kuwan meesha mxuu ahaay ictikaaf ka kaakacamadhaha markaasaa cabdullahi mascuud wuxuu ku yidhi waxaa dhici karta inaad adigu halmaanta iyaguna xifdiyeen cilmi kaa maqan inay hayaan baa dhici karta xudayfow cilmi kaa bay hayaan muusan dhihin laakiin wuxuu idhi waxaa dhici karta cilmi adiga kaa inay hayaan ood adugu halmaanta iyaguna xifdiyeen ayaa dhici karta ayib xudayfa markuu leeyahay marka saddexdaa masjid meelaanhayn laguma ictikaafi karo ma hadalkiisaa mise rasuulkaa yidhi buu yidhi oo nebigu u gaadhsiiyey taasaa laisku haysta marka qolyahale nebigu gaadhsiiyey waxay leeyihin dee xudayfa nas buu keenay cabdulahi bn mascuudna uun eh, way dhici kartaa inay masalada kaa hayaan unbuu kaga jawaabay taana muxuu ahay ma aha nas lagagama hortegi karayo sidaas daraaddeed lactikaafa ilaa halkaasay marinayaan ayb sidaana waxaa ku tegay saddexdaa masjid meelahna inaan lagu ictikaafi karin a'immadii salafka qaar ka mida ah. oo waxaa ka mida ah, maalan saciid musayab bay ka sugan tahay oo caطaa ibn abi rabax laba masjid iyo wax saasaa ka sugan wahaakada bacd lfuqaha baa sidaas maray oo salafkii ka mid laakiin jumhuurtu waxay marayaan jumhuur ahlilcilmi waxay marayaan oo saxaabadii in badanoo badan ka midana ka sugan wuxuu ka sugan yahay cali bn abi aalib caaisha cabdullahi bn cabaas hayrkood biasaaniid sixaax waxaa kaga sugan cabdullahi bn mascuud waxaa kaga sugan in lagu ictikaafi karo masaajid kasta oo dadku ku tukadaan marka ra'yiga dhahaya saddexdaa masjid basaa lagu ictikaafi karaa wuxuu uun xoogaysan karaa hadii xadiiska uu nabiga sal ly wasalam inuu gaadhsiisan yahay sugmo taana waa midda laysku dheggan yahay waa hadduu sugmi waayo oo mawquuf noqdo hadde waa qowlu xudayfa xudayfana waxaa khilaafay culimo ka faqiihsan oo saxaabadii ka midoo ka xoog badan oo cabdullahi bn mascuud baa ka faqiihsanaa oo waxaa ka faqiisanaa caaisha ka faqiisanayd oo cali bin abi aalib baa ka faqiisanaa qolyahaasaa khilaafay oo masalada ku khilaafay ra'yi hadday noqoto xudayfa de kuwa ka khatarsan baa khilaafa laakiin waxa uu kaga adkaan karaa waa uun haddii noqoto nebigay ka suganta nebigay ka sugantana waa meesha laysu fadhiyaba say nebiga kaga sugantaha sug waa marka xadiisku sidaas waa hadduu sugnaado xadiiska oo marfuuc ahaan u sugnaaday sheekh albani sheekh albaani ay ku doodayaan haddana waxaa laysugu imaanayaa xadiiska macnihiisa ma faa'iidaynayaa saddexdaa masjid meelaan ahayn in lagu ictikaafo waa xaaraan ah, qolaa meeshaana ka doodaysa waxay leeyihiin la ctikaafa kaamilin waxaa laga wadaa ictikaaf dhammaystiran oo ajirkiisu buuxo saddexdaa masjid baa laga heli karaa laakiin kuwa kalena waa lagu ictikaafi karaaye ajirka buuxa oo kuwa laga helo umbaan laga helayn macnahaasay xadiiska dilaaladiis iyo fiqigiisay dood ka qabaan qoladaasina oo halkaasay mariyeen laakiin qolada iyaga warkooda hadduu xadiisku sugnaado waxaa imaanaysa asalka waxaa ah nafyigu ama waa inuu nafyu daat marka hore nafyuda hadday suurobaden nafyu sixa nafyulkamaal dib buu ka yimaadaa waa abcad lmajaazayn meeshay dhahan way marka dood badanoo noocaasa xadiiska ku jirta laakiin markaan fiirfiiriyo waxaa ila xoog badan xadiisku inuu mawquuf yahay oo uusan nabiga gaadhsiisnayn salawatu rabbi waslamu calayh ruwaadday say isu khilaafeen iyo say kala xoog badan yihiin iyo asaaniidda mid walba dariiq ma asaxay iyo markii baxti saasoo kalea la fiiriyo waxoogaa xadiisku rafcigiisa masale fudud maaha oo sheekh albaani dood kaleoo iyadana aan sahlanayn baa garab oo lagu haystaa mar hadday sidaas tahayna xadiis sidaasoo sixadiisiina murankaa ku jiro wabitaali dilaaladiisiina muran badani ku jiro waxaan ila xoog badnayn in muslimiinta loogu diido ictikaaf inay masaajidda ku ictikaafaan oo wax badan looga xirmaaniyo inta tegi karta saddexda masjid muslimiinta waa dad yar soo intii kale in la yidhaahdo masaajiddiinna ha u dhowaaninoo ha ictikaafina meeshaasi khayr aad u fara baa ku soma weyn baa ku wabitaali waxa loo cuskan karo inuu wax adag yahay ayaa loo baahnaan lahaa saas daraaddeed baa jamaahiiru ahlilcilmi saxaabadii jumhuurtoodii iyo ilaa taabiciintii iyo ilaa a'immadii afartahaa iyo raggii ka dambeeyey iyo waa la garmaray ama nin arkay xadiiskoo garab ama nin daciifiyey ama nin dilaaladiisa ka dooday inta badan camal ahaan waa la garab masjid kastoo jaamicoo lagu tukado in salaadaha ictikaaf lagu samayn karayo halkaasay yani badanka ummaddu martay oo yani wax weyaan jumhuurtoodu ay mareen doodaasaa marka xadiiska ku jirta waxaa ka mida uu qabo yani e, ariiqa u xoog badan xadiiska ariiqa u xoog badan xadiiska markuu marfuuci ama rafcigiisa ariiqa u xoog badan waa ariiqa saciid ibnu mansuur uu warinayo saciid ibnu mansuur can sufyaan ibnu ariiqaasina shaki baa ku jiro la ctikaafa ila fi lmasaajidi aa aw fi masjidi jamaaca shakigaasaa ku jira ma jasminin ee masjidi jamaaca buu yidhi nebigu mise masaajidi aa buu yidhi macnuhuna waa kala duwany waxyaalaha lagu cileen bay ku matahay riwaayada u xoog badan yani uruqda xadiidka rafcisay ta u xoog badan wey manaa ayb iyadana ishkaalkaa shakigaa baa ku jira warka murtihiisa soo uruuriyo wax dadka loogu diido inay masaajidda ku ictikaafaan oo nas dilaaladiisa hubuudkiisuna yacni aan hadal ku jirin dilaaladiisana uusan hadal ku jirin oo dadkii looga xarimo oo la yidhaahda inaad masaajidda ictikaaftaani waa xaaraam oo dembi baa idinka soo gaadhaya meesha ma taallo waa masale markay ugu roon tahay liscilcishan un haddii dhinac bay u badan oo markii xadiiska laga tago jumhuurtu waxay deliishanayaan aayadda qur-aanka cumuumka walaa wa antum caakifuuna fi lmasaajid ah, fi lmasaajid waa cumuum marka cumuumkaasay jumhuurtu deliishanayaanoo masaajid baa la yidhi maxaad saddexda ku khasisteen xadiiskanay keeneen xadiiskani waxaa la yidhi warkiisa muxuu ahay laislama meeldhigin wabitaali cumuumka aayaddan baaqi ku ahaanaynaa inta laga helayo wax cad oo khasisa takhsiiskiina ama mukhasiskiina muran iyo hadal baa ku jira marka in cibaadadaas sideedaa loo daayoon muslimiinta laga afqabanin maadaama muxuu ahay xadiiskiiba hadalladaasi ku jiraan sidaasaa yani ila fiican ayb وعن cائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي نبgu sلى الله عليه وaلiه وسلم اعتكف على أقل تقدير ugu yaraan hadaa xataa ku qanacsantahay inaan la اctikaafi karayn masalada inay khilaafiya tahay ogolow maba ka murmi kartidba inay khilaafiya tahay haddaad oggolaatay inay khilaafiya tahayna dadku haddii ay e, wax baadhan karaanoo intay baadhaan ku qancaanna waxay isku qanciyeen adigu e, kaaga kuma laasimin kartid haddayna wax baadhan karin oo ay culimmadoodii ay ku kalsoonaayeen intay weydiiyeen ay saa ugu fatwoodeenna sidoo kale ra'yigaaga kuma laasimin kartid waxaa kaaga aad qabto umbaad ku socon kartaa laakiin masaaisha noocan oo kale dabeecadooda hadda goor dhowr goor baan ka soo hadalnay sooma dabeecadoodu waxa weeyaan marba haddii a'immadii ilaa saxaabadii iyo sidaa laysugu khilaafsanaa cidda ku khilaaftay dembi ha ku xukumin ra'yigaagana ummadda ha ku uruurinin waxa kaaga furan waxa weyaan waa niqaash iyo waramay sidan tahay isfahansiin iyo laakiin ummadaha masaajid masaajidda ictikaafsan war diintii khalad baad ka gashayna toobadkeena hadhihin adaa khariban markaa dariiqii saxaabadaad garab marsan tahay iyo salafka iyo qaabkay ula mucaamaloon jireen masaa'isha noocan oo kaleeta ah ee istidlaalkeedii iyo adiladeeda iyo ubuudkeeda iyo dilaaladeeda laysku khilaafsan yahay ee markaas nas qaatica aan lahayn manhajkoodu wuxuu ahaa nin walba waxa marka uu ku qanacsan yahay inuu niqaash iyo wax istusida mooyaane laakiin dalaal layskuma xukumi jira bidcana layskuma xukumi jira yani waxa weye baad ku dhacdayna inta badan laysma dhihi jirin saasay ahaan jireen yani in laisnabadgeliyo waxa ka furanna keliya uu noqdo ciddii ka wada hadlaysa inay ka wada hadasho ayb waan caaisha radi allahu tacala canha ana nabiya nebigu sala allahu alayh ali wasalam tukado in e, ictikaafku uu noqdo taasi e, hadalkii hore caaishana waa ku jiray kana waa ku jira waana madhabu طaa'ifa min ahli اlcilm bal wuxuu leeyahay alxaafid ibnu xajar culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin in masjid uu sharti u yahay ictikaafka allahuma nin la yidhaahdo muxamed ibnu cumar ibnu lubaabat almaliki ayaa wuxuu leeyahay meel kastaa lagu ictikaafi karaa yidhi laakiin eh, waa ra'yi shada allahuma xanafiyada waxay bannaynayaan haweenaydu inay gurigeeda meeshay kaga tukato inay ku ictikaafi karto oo dumarka iyaga salaadooda waa masaajidday leeyihin laakiin masaajidka lagu ictikaafi karay haddana iskusii khilaafayaan masaajid jumco iyo jamaaco masaajid adugu waxa weye khilaafaad oo fiqiya weeyaan laakiin masjid waa laga maarmaan wacan caaisha radi allahu tacala canha ana nabiya nebigu sal lay waslam ictakafa wuu itikaaay waxaa itikaafay dhe macahu la jirankiisa bacdu nisaa'ihi dumarkiisa qaar ka wa hiya mustaxaada iyada oo dhiig furan qabta tara oo arkaysa addama dhiigga arkaysa istixaadadu waa dhiigga oo xididka furma in caadada ahayna iska socdo mar walba farubamaa waxaa laga yaabaa wadacat inay dhigto addashta baafka taxtaha hoosteeda inay dhigto min addami dhiigga dartii rawahu lbukhaari baa wariyey dashtiga weeyaan waa weelkan ballaadhan ee ama dharka lagu dhaqdo ama biyaha marka la qabaysanayo biyaha lagu shubto kaasaa la yidhaahdaa marka masaajidkay ku ictikaafsan tahay dhiig furankaana way qabtaa waxyaalahan hadda casriga ah eh baalahan dumarku ay dhiigga ku celiyaane olwys miyaa ladha kaasna ma jiro marka maryuhuna waaba iska yaryihiinba waxaa laga yaabaa calaladii qabanba inayba waxay isaga bedelaanba iska yaryihiin marka maxay samaynaya waxay baalkaa weyn bay hoosteeda dhigaysaa masaajidkii joogtaa si aynu masaajidka u gaarin dhiiggan daadanayo marka masaajidka inay ictikaafsan tahay oo dhex joogta waxaa laga qaadanayaa haweenta dhiig furanka qabta inay masaajidka ictikaafi karto keliya uun dhiigga ay masaajidka ilaalinayso taasaa laga faa'idaysanaya ayib wa fii riwaayati riwaaya kale waxaa ku sugan ictakafa nebigu waa ictikaafayictakafa waxa ictikaafay macahu la jirankiisa imra'atun haweeney oo min aswaajihi xaasaskiisa wa kaanad waxay taraa mid aragtay addama dhiiggaay arki jirtay wasufrata iyo borah yacni jaallaha waa dhiiggu markuu eh, muxuu ahaay ama dhiig furan yahay oo dhiig furanka iyo iyo dhiigga caadada waxyaalahay ku kala dusan yihin baa ka ah, midabka Ah, dhiigga cadada waa madowya dhiig furankuna waa dhiig guduud ah oo waliba khafiif ah kaana waa akhiin oo qaru leeyahy urkana way ku kala duwan yihiin waxyaala badanna ay ku kala soocan yihiin baa jira marka wa waxay tara mid aragta assufrata yani jaallaha watashtu isagoo baafkiina taxtaha hoosteeda u yahay wahiya iyadu tusalli tukanaysa ah, dhiiggiibaa ka socda oo meesha ku daadanaya salaadna way ku jirtaa rawa axmed baa wariyo albuhari abu yani waa soo iyadoo dhiigku ka socda inay tukan karto hadday iska hagaajin karto ama iska hagaajino ay wax ku xidhi karto laakiin salaadeeda wadanaysa waxaana la mid ah yani dadkan loo yaqaano daa'imulxadaka daa'imulxada ama mar walba kaadi baa ka socota sida dadkan isbitaalada yaalla maalan mxuu ahaay inta obrethonki wax lagu sameeyo baashu ka laalaaday ee kaadidiiba iska wataba waa daa'imulxada ama ma ahe neeftii gadaashaaba mar walba iska socoto oo aan istaagayninba daa'imulxada baa la marka sida gabadhaa dhiigku ka socoto kalu u cibaadaysanaha saas weyaan keliya soo marnaye ma inuu salaad walba u dahaaro qaato u weysaystaa sharti ah mise dadka kaluu la mid yahaye dhiigga keenaya ka socdaaya mar wax ka soo qaad ma lehee haddii wax kale yimaado unbaa weysadu ka jabaysaa weysadiisii waa u jiraysaa ilaa wax kale yimaadaanoo kan joogtada iyo waxba ma weysadiis waxaan kaga soo hadalay kitaabu ahaaran kaga soo hadalay waxaan u malaynayaa bulqulmaraamkana inaan ku faahfaahinay masaladaa iyo doodeeda macnaha ee xadiis kuso arortay marka inay ictikaafi kartoon baa meesha loo keenay waxaa muran badan culimmada qaarkood ka keeneen xadiistu waxay tilmaamaysaa inay dumarkii nebiga qaar ka caado qabeen waxaan dhihi ay qabeen dhugfuran inay qabeen qaar baa ka doodo waxay yidhaahdeen wax dumarka nebiga ka midoo ah, dhabarfuran qabtay ama dhigfuran qabtay ma jirto adigu masaladaasi wax lagu diido ma jirto bal qaarkood baa waxay leeyihiin waxay ahayd eh, muxuu ahaaye eh, zaynab bay ahayd zaynab bay ahayd qaar baa dhahaya oo eh, saddex gabdhood oo walaalo ah oo zaynab iyo laba gabdhood ay walaalo yihiinba dhiig furan bay qabeen baa laleeyahay ah, marka qolaa halkaa ka dhigaya adiga marba hadday sugan tahay oo axaadiista ay ku sugan tahay dee wax lagu inkaraayo ma ay jirto nebigana salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ceeb uma keenaysa inay dumarkiisa qaar ka mid ah ay dhigfuran qabeen soma ma ceebba ma waa iska cudur waa iska cudur say ahaanteeda nebigu bashar buu ahaa salawaatu rabbi waslamu caleyh kaana basharan basharka waxyaalaha ku yimaadana waa ku imaan jiray masalada yani caanka waa dhawaydo mxuu ahay bukhaariga maraan marayno kitaabu ljihaad xadiidkii anas ibn malik qisadii ummu umm, umm xaraam binti milxaan oo nebigu sal lay slam intuu u yimid uu e, e, dhabteeda ay ka guraysay mxuu ahay ay injirta ka guraysay xadiiska meeshaan markaan maraynay baan sidaa u fasirnay saxixulbukhaarigu xadiis ku yaalla qolo suufiye ahoo meelo uun luqluqyaa wax ka raadsada baa intay raadiyeen baa waxay soo saareen kelimaha waxay soo gooyeen wadaadkan oo leh nebigaa injir laga gurahay markaasay meel kasta geeyeen war uma lahaa wuu ridoobayo nebi baaba injir laga gurhayaa waryaadha war ninkiinee maanta haddii la yidhaahdo injir baad qabtaa ogolaan laha ya injir ah ka warrama marka ninka nebiga ku sheega injir buu qaba caamadii war gaalnimadiisa shaki kuma jirtaa le waaba intii laga rabay mowt markaasaa codkiioo la soo gooye la dhegaysiina waxaa ka lumay oy garan waayeen suufiyada quluwigooday ka mid tahaye nebi moxamed kaana basharan basharnimadiisana waxaa ka ah waxyaalaha basharka ku yimaadaay inta badan waa ku imaan jireen injirtuna meeshay joogeen iyo deegaanka aad bay ugu badnayd oo musnadu axmed waxaa ku sugan si xadii saxiixa ku yimid xataa saxaabadu iyagoo salaada ku jira masaajidka markay yimaadaan intay iska qabtaan iyadoo yaacaysa inuu nebigu ku yidhahdo or masaajidka ha ku dilina bannaanka u saara oo xadiiskii kacab ibnu cujra saxaabigii ay ku timid muxuu ahaayey aayaddii xajka iyo fidyadiisa waa kii madaxiisa injirtu ka daadanaysay ee nebigu yidhi ma ku dhibaysaa hawaamtaadu oo cabdiraxmaan ibni cawf iyo ninkii la dhihi jiray waa kii nebigu sal ley wasalam u ruqsay inay xariirta xidhan karaan calashaana injir baa gashay nimanka oo isnadaamis iyo ku riday inay isxoqaan marka injirtu waxay ahayd wax aanay ahayd injirtuna gelitaanka ay jidhkaaga gelayso ama maryahaaga gelaysaay ma aha nadaafadarra keliya maaha maba yaqaanaanba dhulka injirtu inta badan ay ku nooshahay dadka ku nool adoo nadiif ah oo soo qabaysto maryahaaguna ay cusubin dhalaalayaan hadaad meel ay joogto fadhiisata ama ruux ah, ay jidhkiisa ku jirta wax yar aad wada fadhiisataan soo ku geli ya soo ku raaci mayso marka musiibada haysatay ka midta waxaa munaasabadday geysay ay tahay yani bal nebiga salawatu rabbi waslamu aleyh xadiis kalaa ka sugan xadiis caaisha oo ay axmed iyo kayrkood soo saareen ay leedahay kaana basharan min albashar nebi maxamed bini aadam buu ahaa maryihiisuu injirta ka guri jiray oo ridiisuu maali jiray oo kabtiisuu tolan jiray maxay ka waddaa marka dadkiisuu ka mid buuna ahaa mutakabir ma ahayn hadday injirtu gasho wuxuu ka guri jiray maradiis soma xadiiu caaisha waa xadiis saxiixa wa culimmadu markay ka hadlayaan oo sharxayaan oo a'immadu xadiiskaasi ay sharax ka bixinayaan ilaa taqriiban inta kitaabeen ka fiiriyey bal hal nin oo culimo ah oo yidhaahda nebi maxamed injir baa gashay waa liidid ama waa meel kaga dhac bal hal ninoo culima ah inaad hesho waan waaye hal nin oo culima ah. oo raggii xadiiska xadiista sharxay ka mid laakiin wadaadka soomaaliyeed ee maanta joogaaya ee muxuu ahay de isagu dagaalka ku jira kitaab maxaa ku yaallaba isweydiin maayo caamadaa inuu kiciyo oo uu yidhaahdo uun war waa gaaloobay wax shaqaha laga qabto oo caamada caadifadeeda la kiciyo masaladaa waxaa ii geysay inaan idhaahdo nebi maxamed kaana basharan salawaatu rabbi waslamu caleyh kaana basharan basharnimadana waxaa ka laasimaysa wixii bashar u ahaa buu ahaa allahuma basharnimada waxaa u dheeraa wuxuu ahaa nebi ilaahay u waxyooday oo fadiilo siiyey laakiin dabeecadaha iyo dhaqanka iyo waxa ku imaanaya iyo bashar halmaan baa ku imaan jiray cayaanaadkaasaa qaniini jiray qaar baa iska dhexgeli jiray wahaakada sidaasay axaadiista nebigu tilmaamay sal lla alay slam wabilahi